subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka falaqaynta wararka oo subax walbaad ka dhegaysataan idaacadda kulmi ee muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib waa subaxnimo sabtiya taariikhdana ay ku beegan tahay kooiyo tobanka bisha kooiyo tobnaad labada kun iyo labaatanka qodobada saaki aad barnaamijka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu khudbad ka jeediyey shirka u dhexeeya sacuudiga ee wadamada afrika madaxweynaha ayaa khudbadiis waxuu kusoo hadalqaaday arrinta khaza wuxuuna dul maray dhibaatooyinka halkaasi ka taagan waxaan barnaamijka ku eegi doonaa falqeyn arrintaasi ku saabsan iyo culayska ra wasaaraha soomaaliya la saarayo sida la sheegay oo ku saabsan khudbadii uu ka jeediyey magaalada muqdisho islamarkaana uu kaga hadlayay arinta khaza arrimahaasi ayaan falaqeyn ku aadan idiin soo gudbin doona sidoo kale xaalad bini'aadinimtii ugu xumeed ayaa laga soo sheegayaa gobolka gado magaalada baardheere ee gobolkaasi oo buundadii dadka iskaga kala goosheen ay duntay ayaa la sheegayaa in xaaladda dadkaasi ay tahay mid halis ah dhibaatooyin leh ayaa la sheegayaa waxaana la sheegay sidoo kale in webiga meelo hor leh uu ku fatahay inta badan magaalada dadkii ku noolaa ayaa ka barakacay waxaana sidoo kale qayldhaan xoogan muujinaya dadka ay xaaladooda aad u liidato wararkii ugu dambeeyey gobolka gado ayaan idiin soo gudbin doonaa xubintii kalamaan ayaa qaybka ah barnaamijka waa mar kale iyo falaqaynta wararka heestaasi waxay daafur wahayd barnaamijka falaqaynta wararka oo subaxbaad ka dhegeysataan idaacadda kulmiya ee muqdisho madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku sugan dalka sacuudiga ayaa waxauu khudbad ka jeediyey shirka u dhexeeya sacuudiga wadamada afrika iyadoonaiyadoona eh, madaxweynaha uu soo hadal qaaday eh, dhibaatooyinka ka taagan eh, magaalada khaza ee falastiin wuxuu madaxweynaha sheegay in loo baahan yahay in miiska wadahadalka la iskugu yimaado isla markaana dhibaatooyinka fara badan ay wajahayaan shacabka falastiiniyiinta ee la yareeyo maadaama loo adeegsanayo hub aada u culus madaxweynaha waxa uu sheegay in ay doonayaan haddii ay yihiin soomaali eh, in halkaasi ay ka dhalato nabad islamarkaana eh, la helo laba dowladood oo falastiin iyo israa'iil ah eh, madaxweynaha oo si khudbadiisa si weyn uguma hadlin arinta khazo hase yeeshee ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre tan iyo markii uu jeediyay khudbadii uu kaga hadlayay arinta falastiin ayaa waxaa la sheegayaa in ay jiraan culaysyo xoogan oo markaasi ra wasaaraha dhankiisa kaga imaanaya qaar ka mid ah wadamada caalamka arrintaasi oo ilaayo haatan aan soo shaacbixin laakiin warar ayaa sheegaya in ra-iisul wasaaraha cadaadis lagu saarayo in hadal arrintaasi uu ka laabto islamarkaana khudbadaasi ay dhibsideen qaar ka mid ah wadamada caalamka oo arinta falastiin iyo israail ee xooga saaraya cabdiraxmaan saalixi oo ah falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo sidoo kale si dhowna ula socday dhibaatooyinka ka taagan ee wadanka ama falastiin ayaan wax ka weydiiyey khudbadda madaxweynaha ee arinta khaza uu kaga hadlay iyo culayska xoogan ee uu wajahayo ra-iisul wasaaraha oo ku aadan tan iyo markii uu jeediyey khudbaddii uu kaga hadlayay arinta falastiin waxa uu sheegay in madaxweynaha uu xooga saarin arrinta khaza islamarkaana uu si guud u dulmaray uuna ku baaqay in la joojiyo xabada oo miiska wadahadalka la iskugu yimaado hadalka ra-iisul wasaarahana khudbadiisa ay ahayd mid aad u adag oo culays xooganba ee haatan la sheegayo in uu dareemayo farxaan aada umaadsan tahay adiga iyo raadio kulmiy dhegeystayaashaba waa idin salaamaa intaas kadib madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waa khudbadiisii waan daawaday oo dhowrka daqiiqo soconaysay uu ka jeedinayay madasha iskaashiga sacuudiga iyo afrika oo ah madal ay maxay ahayta dowladda sacuudiga iyo dowladaha africa dhaqaale ahaan iyo un ay macnaha shar noocaas loogu talagalay madaxweynaha wuxuu aada ugu fogaaday sacuudiga iyo soomaaliya xiriirka qortada dheerkala dhexeeya iyo africa inteeda kale madaxweynaha sidoo kale wuxuu dulmaray maray karaa qaab dulmara uu sameeyey arinta khaza uu yiri khaza waxawaaye in joojin degdeg ah iyo nabad in labada dhinac nabad la helo waa madaxweynaha khudbadiisa warkaas qodobkaas intaas ayuu kusoo koobay eh, haddii aan barbardho ku sameyno eh, khudbada xasaasiyadda dhalisay eh, ra-iisul wasaare xamse cabdi barre uu ka jeediyey kulankii maalintii khamiisteedii kahorreydii ka dhacayay golaha muftida iyo tiyaatarka qaranka soomaaliyeed ee national theater ka oo ahayd kulan diimeed maxay ahayd oo lagu maamuusay allah unaxariiste weliga owliyada sheekh cabdulqaadir jaylaani ayaa maxay ahayd oo khudbad uu ka jeediyay ahayd uu aad iyo aad runtii ra-iisul e, wasaaraha ugu hadlay arinta qadiyadda xamaas ee falastiiniyiinta ah oo dhibaatada badan ay ku hayso yuhuudda runtii ra-iisul wasaaraha eh, go-aan geesinimada eh, oo adag oo hogaamiye muslim ah soomaali ah uu qaata ayuu qaatay oo hadaladiisa ay ka mid ahayd xataa kuraasta ka tagta oo ra-iisul wasaaraha meeshaas consern uu ka muujinayay oo haddii arrimahaas sidoo kale laga hadlo eh, annaga waddankeena soomaaliya uusan ahayn waddan maxay ahato oo arrimihiisa iyo qadaayaadkiisa iyo u madax bannaan oo galaangalo iyo reer galbeed iyo dowlado kale iyo ay ku laban yihiin oo hadduu ra-iisul wasaarihii uu arrimahaas hadduu ka hadloo kale ay culeys uga imaan karo asagoo aaminsan xataa hadafkiisa ay ahayd kuraafta ha tagta hadday rabto annaga wixii xaqa ah ayaa cadeynaynaa runtii ra-iisul wasaaraha arrintaas arrin aada u wanaagsan waaye oo lianna jirto xadiiskii rasuulka sal allau alay wasalam ayuu ahaa qul ilxaq walow kaana mura waxaad sheegtaa ama aad dhahdaa xaqa hadduu doono xaqaasi haba qaradaadee marka intaasi wixii ka dambeeyey toddobaadkiina soo dhaafay oo dhanba waxaa jiray guux weyn oo balaaran oo siyaasad ahaan soomaaliya laga dareemayay oo laleeyahay ra-iisul wasaaraha mooshin ayaa laga keenaya waxaa ka keenaya golaha shacabka ayaa ka keenaya ra-iisul wasaare xamse wax hadda guri oo muushin lagu keena anugu eh, maxay ahato ama xukuumaddiisiiyo ku fashilanta la dhihi karo ma jirto oo maxay ahato haddii muushin laga keenana kulley waa waxaa la dhihi karaa dad cadowgaas maxay ahato islaamka iyo ummadda soomaaliyeed dhibaatada ku ah oo soomaaliya in madax banaani iyo qadiyad iyo qabaayaadkeeda si wanaagsan ay wala falgasho oo aragtideeda waxay la dad diidan unbaa haddii ay jiraanna agaasankeeda wadi kara eh, eh, markaad fiirisid khudbadda madaxweynaha ee arrinta khaza uu dul maray oo uu sheegay in laba dowladood ay ka rabaan israail iyo sidoo kale eh, falastiin marka soo lama dhihi kara khudbada madaxweynaha iyo tan ra-iisul wasaaraha aad ayay u kala fogaayeen la oo dhagta lagaaga taagayay marka aad maxayt ama meel lagaa sugayo ladhahay badhina ninkaas mu halkaas kasoo muuqda meel lagu dhahay marka adigoo ordaya dhex marto iyo markii maxay ahayto adigoo laafyoonayo oo maxay ahayto faajofaajoonaya dhex marto laba ayay kala tahay madaxweynaha mawduuc aad loogu sugaayay ayaa maxay ahayto goormuu kasoo muuqan doona mawduucaas dhahay ayuu si maxay ahayto ka jiraa oo isbedelkeeda labada khudbadood u marka teeda kale marka aan fiirinana madaxweynaha khudbada meesha uu ka jeediyo uu ka hadlay meel wada furan oo maxay ahaato dowlado dhowr ah oo islaam iyo gaalaba isugu jira ay joogaanay ahayd marka wax culayska keliya oo jiri karaa waxay tahay xitaa in maxay ahaato dadka barnaamijka xiriiriyaasha iyo dadka howlahaas wada inay naftigooda codsadaan inay dhahaan arrimahaas oo kale hanagu dhexmalina eh, maxay ahaato tartiib leh haddii qofkii wax ka sheegaya tartiib leh u maro ayaga laftigeeda waa cudurdaar halkaas laga samayn karo waaye laakiin mar walba madaxda soomaalida arinta eh, qadiyadda falastiin waa inay go-aan maxay ahaato ay ka qaataan oo meel guuna ay ka istaagaan marka khudbadda madaxweynaha waxaa saameyn kartaa laleeyahay brotocolka nidaamka meesha ka jiray oo codsan kara in uu madaxweynaha ama dhammaan dadka meesha isugu yimaaday ay dhahaan war arrimaha siyaasadda ah ayaanaan ugu malinna shirka waxuu ku saabsan yahay dhaqaalaha africa iyo sacuudigu ku saabsan yahay shir siyaasi ama ahane bal arrimahaas le xooga asaarnoo kale inay dhacdo aysaas u taallo way dhici kartaa in ayaamahan dambe waxaa lasla dhex marayay in ra-iisul wasaaraha khudbadii uu jeediyay culeys weyn xaggii ay kaga timid hadina madaxweynaha waad aragtay oo arinta khaza wuxuu u dulmaray si caadi ah oo wuxuu ku baaqay in xabajoojin la sameeyo iyo labada dhinacba ay wada hadlaan marka maxaa ra-iisul wasaaraha la filin karaa in khudbadaasi uu xilkiisa ku wey noloshu markay bayla noqoto qalaq mareen iyo qashin walbaa soo gelaya oo filtrationki iyo wixii wax qashin bixinaya meesha jirin soomaaliya wax filtration lahayo ma jiraan baarlamaankeeda maxay ahayd iska qasan oo dhowr dowladood isaga dhexlagan yihiin dad ay soo dirsadeen ay dhici karto maxay ahayd marka laazima waa fududahay in hogaamiye soomaaliyeed uu wax sheego haddana marka la qaso oo xilki laga qaado ama la maxay ahayd waxyaabo qadiyada ama go-aamada soomaaliya wax maxay ahayd wax wax ka bedelayo qofka la yimaado kale in la culeys saaro waa waa dhici kartaa ra-iisul wasaaraha runtii inta uu hadda xafiiska uu joogayna E, waxa si guud dowlada soomaaliya iyo dowladihii ka horeeyey wax ugu qaldayin laakiin wax guure oo ra-iisul wasaare xamse ka khaldan oo la dhihi karo oo maanta moshina ah lagu keenaa booskiisa ku weynaa lagu dhihi karo ma jirto oo haddii wax qaldan yihiinna waxaas caamka ah oo dadka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed ka khaldan unbaa dhinaciis wax ka khaldan yihiin oo dowladana wax ka khaldan yihiin tii ka horreysay wax ka khaldan yihiin tii kasii horreysay wax ka khaldan yihiin xil gooni ah oo qalad loo saari karana aysan jirin marka ra-iisul wasaaraha waxaa la yiri eh, waxaa kulmiyey in ra-iisul wasaaraha qadiyad islaami ah oo muslima ah inuu ka hadlo iyo in xilkiya laga qaada la yiraahdo runtii eh, baarlamaanka soomaaliya oo ku ceebeysan yahay kaasini waxa uu ahaa cabdiraxmaan saalixi oo markaasi ila falanqaynayay khudbadda madaxweynaha soomaaliya xasan maxamuud uu ka jeediyey dalka sacuudiga oo uu kaga hadlayay arrimo badan oo ku saabsan soomaaliya gaar ahaanna soo hadal qaaday arrinta khaza oo dhibaatooyin fara badan halkaasi ay ka taagan yihiin iyo khudbadii kasii horeysay ee ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre uu ka jeediyey magaalada muqdisho oo uu markaasi kaga hadlay arinta khaza weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falqaynta wararka haddaan eegno magaalada baardheere ee gobolka gado waxaa laga soo sheegayaa xaalad bini-aadnimo tii ugu xumayd waxaana halkaasi ka taagan dhibaatooyin fara badan kadib markii buundadii magaaladaasi oo dadka shacabka ay iskaga kala gooshayeen guud ahaan buu qaaday daadka webiga waxaana sidoo kale sheegay in magaalada meelo hor leh oo ay gaareen biyaha webiga oo markaasi saacadii lasoo dhaafay aada u xoogana dadka ku dhaqan magaaladaasi ayaa la sheegay inay wajahayaan xaalad aad u adag isla markaana loo jeedinayo baaqyo kala duwan oo dowlada federaalk soomaaliya iyo maamulka jubbaland loogu baaqayo in gurmud deg dega ah ay gaarsiiyaan magaaladaasi maadaama dadka magaalada intooda badan ay ku jiraan godoon oo buundadii ay iskaga kala gooshayeen uu qaaday daad aada u xoogan kadib markii webiga uu biyaha soo buux dhaafiyey sidoo kale waxaa laga sheegayaa magaalada luuq ee gobolka gado iyadana sidoo kale dhibaatooyin hor leh kadib markii webiga magaaladaasi mara uu kusii fatahay meelo hor leh oo dadka deegaanka ay gaareen guud ahaanba gobolka gado waxaa laga sheegayaa xaalad biniaadanimo iyadoona dowlada federaalk soomaaliya qaylaan xoogan ka muujisay arrintaani daadadka kusoo rogmaday magaalooyinka waaweyn ee dalka weli waxaad dhegeysanaysaa barnaamijka falqeynta wararka qaybihii dambe ee barnaamijka falaqaynta wararka ayaan la soo gaarnay waxaad ku soo dhawaataan xubinta kalmaan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay doolad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalamaanay waxaa la yidhi inan yahay qurxoonoo wejiga laga tatoonyeeyey bidhaantaada goortaan harka laygu soo degaya cimrigayna waa goobi jiray qaabkan aad tahaye isboorqaadku waa furan yaho kuuma diidaniye sunniyaha cajiibka raggaad ku handadaysaahe adoo weliba caataa haddana ka tooreeyey in dartaa qabriga loo hurdaa waa nasiib xumo eh waalidka mag iyo qaan haddaad kala xishoonayso nahoy caadi maahiye intaan dhididka sayraayo lambarada inaad ii qortaan kaa codsanayaahe eh. telefoon dhaca iyo markaad wadis ab reebto anoo jamasha kuu qaba haddaan soo wactami waayo sayrin dhowr baa sharcigu ii fasaxayaah bajaaj raacna ii tuur gabdhuhu lacag ma waayaane oo dhowr dollar ii geli qof yaheshiid xunbaa jirae ha yeeshee jacaylkiiyo hantidu wax isma doorshaane daraad subax yartan kulannay oo laybaraa tahay mar haddaanba awgaa cuntada fiiqsa kari waaye qandaraas jacayl waa inaan kula saxiixdaahe sooryada markaan bixi tagoo shacabka loo yeedho odayaasha waaweyn sabgaad kama duqoobaane islaamaha baraanbura haddii nala ku soo yaacsho iyo macalfanaaniinta qaar hilibka soo doonta waa dembiilayaal raashinka bay xoog u cunayaane qorax dheere waa mudan yihiin lagu ciqaabaahe iyagoo indhaha taagayo cidhid ku jeebaysan fag hadaan idhaahon wadada kugu lugaysiiyo daafeedna kaasoo xortoon bari u soo luudno gabar wiilka daba dhuumataan qayr lahaa jirine ballankaa haddaad yeeshidoon wax isla duugduugno saw lamaanayaashii qarniga toos u noqon mayno bislowgawika eelaan faylahay laakiin weli ku dhiminay adoo humaaya awal ah buxuun ku ruugay aryaa bislow allah u naxariistay abwaandhoodaan waxaan ka maqli jira hadday fanka badiso islaan murunka day weyso waxaa lagu yidhaa tidhaahdaa bulloy shaaha noo kariy qaxwehay samaysaa hadduu muufa noqon waayo markaasaa inay been taqan lagu ogaadayabar cabdullow wuxuu kaloo ku daray eh. gabdhahaad ka dabarooraysaan lacag ma haysaane eh. habar kun iyo boqol haysataa la oggolaadaa wardaraba wuxuu kalou yidhi eh. sidii gobadh yaroo toban jiroo naas ku dhagaxoobay oo daasad wadato xaraga jagac ka siinaysa bushkuleeta nimaan fuushanayn gaari kari waayewar maxaad ula yaabaysaan miyaan hore loo dhihin jacbur ninkii tiri jiraa ciidda hoos mar maray dhoodaan hadduu nool yahaan lagu ciyaareene aakhira markuu aaday oo laysku wada sheegay shicirkii miskiin buu noqdoo laga xishoon waaye siduu yahay caruur aan lahayn habaryar kaalmayda ama canug rajooboo kale dad u facaysteene abwaankii xanuunsada markuu hoos ka cabageeri isagaiyo intii dhimatay oo horayba loo aasay intay hees qabyaa uga tageen dunida guudkeeda wax la yidhi haddaan hayno iyo xigasho beenbeena sow rag maal agoomeed cuniyo tuuga noqon mayno arya bisla waa runtaao biixi maygag allahw naxariistay haaba horuu yidhi ileentuug waa war abwaan ismaan caatana wuxuu yidhi nin maraykan qooraha ku dhegay ruushka dhici waaye afrikada tan shiinaha maxaa loogu dari waay war waxaa kaloo la yidhi inayahay jacaylkaan helay waaba kalamaane laamiga markaad socoto yara ku eegaaye markaan kula hadlana waxaan ka maqay inaad imaagtaaye ma waxbaan la noolay adaa dhuumta ii galay war kalamaane waxaa idi dhiilaa jacbur gabaya suugaanta jaban gabaya jaanjaanah iyo sheeko kala jeedda iyo hadalla jaanjaan ah intaasoo iswada jiirsan baad gololo joogtaane majeelkiiwaaa hadala rabtaan haatan jilcu walayaamahanba albaabkiisaynu ka hor ciyaarayna waaqlow inta lagaa furaayo cayaarahaaga iska tumo warkalamaani waxaa kaloo la yidhi eh. jacburgabaga qayb kama ahane waa iska xera jiire eh. jabaankoo muslimay gaalo waa jabin lahaayeene eh. jeebbada shabaab way jiraan madax ku joogta war axmedow waxaan kaloo kaa maqli jiray been macallinkii dhigay ardadu way ka barataae shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaane bal ninkii la noolaa karaa haysa siinabo war aniina gob yaa idhagansada jinilankii kadhihi waalinka filim waa bahaysade kanmiirka gaba ili dardaarmay oo shirays isla dohow aryadhaha jacayl xabbad kama ogidiina waxaa la yidhi eh. inta gabar la koodshaa kaligaaja waa aniga kasha iiga taalle eh. karaankurra qurxoonay kada loob fadhiisiga kaalmaan kaaga baahnahay sidii eh. kaliya moygeer amba koorta geela wadnuhu way kowleeyaha kugtuna way xanuuntee kutubay xamuuday hayga kudina ii korokay madooba maahiya kaalayoo mugila hadal waa kuu kurboonahaye war cabdulowkaasi waa nintan sheegtoo duruuftiisa caddeeyey ma asagaa dembi geystay war way socotahay nin dareenku gubaayo iyo dooqa jacaylku ilaan waa daldalmaayay inta uu gabar doonay haddii uu udan sheegtay ma isagaa dembi geystay wadacare soobood sidii daadi soo jiid dibnahayga soo dhaaf soo lama odhan war waxaa kaloo la yidhi haddii aanan dayn wadkuna ay dilin dog iyo abaar baan midundegaya dalabo waxaa kaloo la yidhi ummad yahay diradu dadka way uga dartaa walle way uga dartaa war cabdulla waxaad ka tagtay waydnaan dareemine dadka kii dhergow daran dilaaliyo alaaliyo dib u socodna waysaga warbislow adiguna waxaad ka tagtay hadalkii maadaalahaa ducaqaba dugseeyahaa doodii goolaha sare maqaardii dambaa jira warbo kalamaanay hata baashu jacayl waa ka gudubtodhig muslim baa ulqulahaye ninka nabadda moolkaa ku riday baa maraykana qasab maanta waxaan ognahay maataduu wadhay carabtuna masaakiin yaryara juuqma ay odhan madaxdeenna mooye ma jiro mowqif la caddeeyey bashiiro waa runtaosamigay cabdullaba waxa uu yidhi ow ilaahina abuurayow awood baadan islaamkaasi ilaahina abuurayow awood baadan islaamkaasi war islaamka alla aqu qaramada midoobiya golyaha hawsha qaybinaya sameeyey qaanuunkii u dhignaa ma jabin khabarjiyiintii qasad gaara maraykaanku sow uguma qawlaysan israa'iilna bulshada uma qabilin ay qalqalanayso qalalaasa dagaalba loo qiildayayaa qimihii nolosha la khasaarinaya qalad baa qalad lagu sahaya yadheegi jari waan wallaweyney sidii somalilan gooja caddo looga saaray weli tala fara kuma hayso waa la soo gurayaaun beelwadadegu dhexmaraa layidhi siyaasadna shaqa kumale qabiilna qabiilkamaadko soomalidu way istaqaanaa aryaadhaha ceel afweyn gobolka sanaag beelihii ku diriray heshiis waxay gaareen aan weligii soomaalida hore loogu soo arag sababtoo ah dhowr jeera inya la dhexdhexaadiya haddana dagaalku dhacay hadda kitaabaa lees wada mariyey minay oday dhaqan tahay minay dhexdhexaadiyaashii tahay minay horjoogayaashii beelaha tahay ha la soo weese qaataa layidha aasaa kutub gacanta loo saaray hadda kii ballanka ka baxa hoogaa korahaaya oymukamageliyaadhigiibaa isdhex daaqaya baynunka iyo xeerka quranee dalka u yaala kii naga qalde qumi waayey waa qabasho allaqabaygu waa qabasho qarandumisku waa qabasho soomaaliyay qabasho warbashiir waxaa kaloo la yidhi qof waliba qof waliba wuxuu qabayaqaana loo soo qadimaya aryaadhaha warkiyo kooban talaantaabiyo xeel leehayd turuqyaa xoog ku toosime talaantaabiyo xeel leehayd turuqyaa xoog ku toosime war kalemaanay waxaan idin weydiiyey dagaalkii al-shabaabku ayaantaan ma istaagay mase waa la idleeyo eber baa laga siiyey ilaahay hana dhaafshee war shirkadda isgaarsiinta hormuud ayaantaan xarumaheeda ugaarsi baa lagu hayaabaa layidhi marka waxaan la yaabanahay ma kenya ka daba timid iyo safaricom al-shabaabaa ugaarsanaya ma daacisha qandaraas ku qaadatay mase waa isugu biireenoo intaasaa dhammaantood u heshiiyey umbow haddamacado waa ku kala roon war waxaa la yidhi horumarka soomaaliyeed kuwii hagardaamin jiray hurmuud cadow bay ku yihin war cadowgaas hormuud lugooyada ka shaqaynayaa ifisi e kale miya haystaan maxay wax ku iibsadaan waar qoladii waagii adeega saaska ka joojisay miyaa hurmuud weli daba joogta war hormuud waa shirkad weyn oo hufanaynu ku faannee cid kastoo u hawooto hagardaama la doonta waa inaan hor istaagno waynu hubnaa hormood waa hil qarane horarka aan ka difaacno war halow iyoonay heeskiigaan hormuuda ka helnay allow haddima ka ilaali warana waxaan dhihi lahaa hormuud hanatay bulshada way hormarisaa horarkiyo cadaawaha dulmoo hagar la doonaaya innagoon u kala harin maxaan hiil u tari weyn warana waxaan dhihi habka ay u adeegtiya hawsha ay qabanayso dadku waa ka helaanoo hormuud weeye hormuude cid kastoo hagardaamiyo halis maanta la doontay iyadaa ka harayso danteeda hakinaysa war calaa kulli xaal cid kastoo bulshada soomaaliyeed waxtar dhowleh ciddii weerartaahi waa cadowga ummadda waana inaan bulshadu u kala harin naw war hadday sidaa tahay fadhima yeele hayaay hayaay hayaay ka soo kacay hayaay hayaay ka soo kacay hayaay hurdada lama bogto horseed lama naste hawlgalaay hawlgalaay hawlgalaay aryaadhaha kalemaanayma waan laydin dhihin rafaadyaa roog maadaa jiiro maray soo roobna waada'a rafaad ya rogmaada jiro maray soo roobna waada'a fariimahaasi ee xubintii kaalmaan waxay u dambeeyeen barnaamijka falaqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halkan kala socodsiinayay cabdiraxmaan kaysan uu farsameynaya nabadgelyo